وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا باب الوديعة baabkani waxa uu guntan yahay uu ka hadlayaa shayga loo yaqaano wadiicada af soomaali waa ammaanada laysu dhiibto shayga ammaan ahaan la ysugu dhiibto ayaa wadiico la idhaahdaa ereyga alamaana isaguba waa af carabi laakiin waa wax ka caamsan oo ka guda ballaadhan wadiicada oo wadiicadu waa qeyb ka mid midahun ammaanada wadeecadani waxa weeyaan maalkii qof loo dhiibtay ee la yidhi hebelow hay ee lagu aaminay kaasaa wadeeca la idhaahdaa ama cid caami ha ha lahaato ama cid khaas marka ma aha mid laleeyahay ku shaqee ma aha mid laleeyahay qayb iyo ku tasaruf laakiin waa wax la isu dhiibtoo layidhi lacagtaa iihay e, alaabtaa iihay halkaa iidhig noocaa weyn muudic iyo muudac baa la ydhaha iyo wadiica wadiicadu waa wixii la isu dhiibanaya muudicuna waa kii dhiibaya alaab bikasri daal muudacuna waa qofkii loo dhiibayay amaanada qur-aankay ku sugantao wuxuuna daliilo ah aayaddaa ilaahay uhi ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha sunnaday ku sugantahy sida xadiidka aynu arki doono culimada ayaa isku ijmaacay isla waafaqay inay mashruuc tahay bal sunno tahay waxay soo gelaysaa watacaawanuu cala albiri wataqwa waa alla kacabsi iyo sabafal la ysu kaashanayo walaalkaabaad saacinaysa ammaanadaad aad u haynaysa ee u dhigo u baahna ammaanadaa iyadaa goorta la magdhabi karaa waa marka xadgudub iyo gaboodfal yimaado xadgudub iyo gaboodfal xadgudubku waxa weeye waxaan loo baahnayn inaad ku samayso oad ku samayso gaboodfalkuna waxa weeye si ay ahayd in loo ilaaliyo oo aada u ilaalin weydi xadgudubka waxaa noqon karaa adigoo iska isticmaalada adoo kuba shaqaystaba marka haddaad wixii ku shaqaysato oo uu dhacmo waa lagu leeyay mar walba gaboodfalka waxaa ka mid a qasmadii iyo khaanadii iyo gurigii la dhigi lahaa alaabta noocan oo kale ah ayaana dhigin alaabtii qasmadda la dhigi lahaabaad mafrishkaa iska saarta waa lagugu yeelanayaa shaygii guriga lagu xarayn lahaabaad banaanka dhigtay waa lagugu yeelanayaa wax walba meeshii la dhigi lahaa waa inaad dhigto haddii kale dayacaad bay noqonaysa kaash fara badan ay ahayd dhulka in la iska dhigo ama qasbadda ama accountka ayaa jeeb yaroo halkan oo iska caantayna oo si dhib yar tuugu u gaari karo ayaa lacag badan oo dollara iskaga qaaday oo dadleeya waa lala baxay waa lagu yeelanaya liannahu kaana min almafruud an tadaca mawdica waxay ahayd inaad meeshiisa dhigto intaasina waa in ku oo la socoto markaanu laakiin qofku xadgudub iyo gaboodfal samayna alaabti iyo gurigiisa taalla tuugjabsadu meeshaba dhaco ama balaayo caami dhacdo laga qaxo ama xariiq iyo dabu dhaco meeshii ay ku gubato alaabtu dee gaboodfal muu samayn oo laguma leh halkaasaa loo eegaya hadduu qofku doono ammaanadii loo dhiibto aada bay inoogu badanta dadka had iyo jeer waxayste waxbaa loo dhiibtaa oo la aaminaa markaad doonto inaad wixii isticmaasho u sheeg qofkii lahaa oo waxaad tidhaahdaa hebelo waxaan doonayaa intani inta iska oli lahayd lacagtani inaan sii isticmaalo dee waayo iska isticmaal ha ku idhaahdo oo isagana wixiisii dee mar walba magdhow bay u gelayaan adiguna waad intifaacsanaysa waxayse baabkeedu markaa noqonayaan baabkii ammaanadiiyo wadiicada way ka baxaysa kol haddaad adigu isticmaasho kaashkii yaallay bakhaarka baabkii waxay galaysaa maxay alqard amaahda amaah bay isu rogtay marka caqadkii hore wuu isbedelay kol haddaad ammaanooyinkii iyo lacagihii aada haysay ku gashi baxday oad wax ku soo haysatoo dadkii kugu lahaa iskaga furfurtay amaah bay noqotay markaa way ka baxday wixii ammaanada la odhan jiray hadday ammaanadii ka baxdayna baabkii amaahbay gelaysa amaahduna dee mar walba waa lagu lahaa ama tacadi ha yimaado ama yu imanin amaahda macnaheedu wuxuu ahaa inaanad qofkii waxba udul saari karin waxna ka dhimi karin wakaa marka arintaasoo dadku aanay aada ugu baraarugin ha ku xisaabtamaan waxaa laga yaabaa qof inuu toban kun oo dollar uhayo lix bilood lixdaabana uu ku shaqaysanayay saddex kun soo saarta miskiinkiina aanu ogeyn kana iska muudsamayba intaasba iska mariyey <laughs> dee u sheeg waxaa tii orbaashii way shaqaysaye dee la soco waan ka faa'iidayste adigana waan ku ilaaliye intaasaa muhiima marka hore u sheegi karaa marka dambena u sheegi karaa inkastoo wanaagsantahay marka hore inuu sheego waaya xoogaagaa tafaasiisha dulsocodkaabaa ku jira وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن jده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل نبgu waxau yihi maن udica wadيcة qofka أmaano loo dhiibto udica waxaa la dhigay wadiicatan amaana agtiisa la dhigay falaysa calayhi dushiisa ma ahaanin damaanun magdhow magdhow laguma leh kol haddii uu sama maa cala almuxsiniina min sabiil baa ilahayn qof samafalaadee waxba laguma leh waa goorma shardi dee waynu tafaasiisha waynu qadinay waaya falaysa calayhi damaanu magdhow laguma qofka ah. ila wuu samafalaye waa ko waxay ka mid tahay markaa wixii la odhan jiray cuquuddii yadeedu yad lamaana ay ahayd itafaquu cala ana alwadiicata amaanat maxda almuudac amiin amaana haddii lagu yidhina dee baabkaasay gashay ajmaca kulu man naxfadu canhu ana almustawdac إda أxrز الwadيcة ثuma dakara anaha daacat qubila qowluhu biyamiini haddii ka soo qaado lagu murmo oo idhaahdo war wixii waa dayacday kana wuxuu leeyay maan dayicin waa lala qiimaynaya qaadigaa la qiimaynaya ama cidda dhexdhexaadinaysa waxay leeyihiin maxaa dayacaad noqon kara maxaase dayacaad ahayn cid aqoontaana u leh ayaa qiimaynaysa haddana wuxuu leeyahay waa sax ammaanay ahayd way dhacantay yaani waas buu leeyahay leanna waa dayacday buu leeyahy waa qof fiqiga yaqaano xadiiskan u haya waa dayacday buu leeyahy asalkeeda laguma lahayn lakiin waa dayacday waxaagii qasdadaad ku xadhaysay kaygana banaankaad tuurtay mee wuxuu leeyahy qasdadan dhigay maa digin cafayn baa laga rabaa markaa qof kanle waa dayacday ila waa muduuc iyo markhaati baa laga rabaa wuu caddayn kari waayey kan kale ayaa lagu dhaarinaya kan lagu yidhi yadiisu waa yad lamaana waxay ka faa'iida tahay yuqbal qawluhu biyamiini qof kastoo lagu idhaa waa la aaminay haddii isweydaar yimaado isagaa dhaar lagu aaminaya waxyaabaha gaboodfalka ah waxaa ka mid a ah ee aada ku magdhabayso minhaajkaad ka akrin karaysa ilaa sideed shay buu tirinayaa oo waxyaabaha lagu magdhabo sababtooda ah inuu qofkii ku imaado aa lacagta aad tiaa mahayo igu soo noqo biduuni sabab adoo bakhaarkaagii joogo heli karaya ayaa tidhi ma hayee adeer ama isticmaal ama qasto daba aad ka wahsatidba dadku had iyo jeer marka mucaamaladani ku badato wuxuu iska yar jeceliyay dadku inay kusoo noqnoqdaan ama uu yaro mudaysta un wixii imika uu iska dhiibi karayo kale noo kaale daba haleelayna imika isagoo kari karaya marka haddii qofkii wixii uu kuu soo doonto aad ka joojiso adigoo kari karaya inaad dhiibto oo ay dhacanto waa lagu leeyay waaya intaasaynu baabkaasina waa mulaaxado muhiime kolley intaa axkaamta ah in laga ogaado wey kitaabu nikaax halkan waxa aynu iyadana ka bilaabaynaa baabkii guurka baabka guurka qofka bani aadamkii caqiido wanaagsan buu yeeshay oo cibaadadiina ilaahay uu soo caabudayoo wuu soo shaqaystoo lacag buu helay dee wuxuu guursado u baahan yahi intaa hore waynu soo aragnay wuu soo cibaadaysanayey maxaan ku idhahdaa dee beeciyo tijaaraddii baynu soo marnay oo waxsoosaarkii dhaqaal u yeeshay marka wuxuu u bahan yahy inuu guursado oo lamaano samaysto iyo reeriyo dee wax ila waa ka aynu ka soo baxnay maalkii iyo wixii lamid ahay marka uu dee reer samayste wax dhale isagu dee taladii lamaanaatana waxbuu dafrayaa isagii reerkiisiiyo waxbuu dilayaa kada wa kada baabul jiraaxa baa loo sameeyey markaana dhuu dhaqdhaqaaq sameeyo waaya nikaaxu markaa mabaaxif buu yeelanaya mabaaxif sidii dhaxalkii oo kale mabaaxiftaa waxaa ka mid a in la tilmaamo tacriifkiisa waxa uu leeyahay oo kale xukum xukum waajib iyo sunne miduu noqdaba wuxuu yeelanayaa xikmad guurka loo jideeyey iyo sir ku jirta qaabkan marka laga warramayo aayadaa ku soo arooray axaadiidna wuu leeyahay baabkani marka uu sheekhu tartiibinayo wuxuu u samaynayaa muqadamaat wa muqadamaat lmuqadamaat wa maqaasid walawaaxiq tartiibtiisu caynkaasee u dhigan qayb muqadamaat lmuqadamaat intaan maqsuudka la gaadhin waxyaabo soo hordhacayo qaar kasii horeeya muqadamaat lmuqadamaat kaas haddana muqadamaadkii ku xigsiinaya soo horeynayay kaas haddana maqaasidii ku xigsiinaya iyo lawaaxiq waxyaabo xagga dambe kaga kusii xidi waxa uu leeyahay arkaan iyo shuruud iyo waxyaabo mubdilaadahoo guurka buriya ilaa waa wax la dhisay oo caqadkii fasakhaya ama fasahaadinaya ama burinaya ibaalinaya axkaamtiisa inahaasaa ka mid a ah. xagga marka la eego tilmaamtiisa nikaax uu mehersadayo uu la aqalgalo galo galmuu sameeye labadaba way noqotaa oo labadaba waa lagu fasiraa afcarbeed nusuustana labadaba way noqon kartaa inta badan meherin iyo guur ayuu nikaaxu qur-aanka ugu soo arooraa ilaa aayaddan mooyaane suurat lbaqara falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawjan hayra ilaa nin kale la aqal gasho wey oo guur keliya aanay nagu filayn aayaadkiisii axaadiidtiisa waxaa ka mid a ah aayadda ilaahay uhi fankixuu maa daaba lakum min annisaa dumarka wixii idin xalaalo guursada waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum dadka aan lamaano lahayn u guuriya falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna aayadaha sidaa ka mid a ah. axaadiidtana waynu arki doonaa xukumka nikaax siduu shaarixu tilmaami doono mar waajib buu noqonayaa oo qofkiio lacag haysto guurkii kari karaya galmana kari karaya sinana ka baqaya dee inuu guursado astilmaa waa waajib amarkani falyatazawaj faral buu noqonaya marna sunuu noqonaya waa asalkiisa mar mubaax buu noqon karaa mar waaba laga yaaba hadduu ruuxii dumarka ahayd goynayo oonu dhaqaalana uhayn galmana uhayn inuu xaaraan noqdo ila xanibaad looma baahnee qofka bani aadamki waa qof ilaahay abuurtae eh. in la qufulo ama la xido oo isagoo aan waxba kari karaynin huraa lacagtaaba dee iska cun maxaa kale doonaysa lacagtiida badan uu iska bidhaansa inuu dhaado waxaa ka soo bixi karta inay fatahaado iyadu oo ceeb kale ka soo baxdo Ehm, haddii sida kale awood u le laakiin adduun aanu haynina inuu reerku burburo wakti aan laga soo waqsanayn oo caruur badan ay jirto taasaa dhici karaysa marka axkaamtaasaa la gelinay maru sunno noqdo maru waajib noqdo inahaasa loo eegaya waayo kolba faa'iidada ku jirtaa inay harkay gaadsiisan tahay xikmadihiisa waynu sheegi doonaa shaarixa xuseeye qaar ka mid ah ehm, arkaanta waa ninkii wax mehersanayey iyo gabadhii uu guursanayey iyo weligii wax guurinayay iyo labadii markhaati iyo ereyada la isticmaalayo waan kuu guuriyayo waan guursado siiqo loo yaqaano shuruudihiisu arkaantaasaa mid waliba shuruuda leeyahay weligu shuruuduu leeyahay siiqadu shuruuday leedahay shaahidku shuruuduu leeyahay labadan guursanayaana shuruuday leeyihin markay aada ugu sii yar dheeraanayeen fuqahadu shuruuddaa ilaa saddex qaybood bay u qaybiyaan shuruud ulinciqaad وشhروط الصحة وشhروط التنفيd وشhروط اللزوم saddexdaa qayb shuruud ansixidiisu ay ku xidhantahay mid guntintu ay ku xidhan tahay mid wax ka laasimayaan mid wax ku fulayaan baxsi dheer bay ubaahanta taas waxyaabaha buriyadda waxaa kamid a isagoo dalqadii ay ka dhacdo ama gaalnima timaado ama ceebihii lagu fasakhayo yimaadaan xagga marka la eego lawaaxiqda waxyaabaha baabka sii dabagelaya waxaa ka mida ah furiinkii iyo khulucii iyo rajcadii iyo baabkii cadadbaxa nafaqadii ciyaalka baabu nafaqaat waxyaabaha halkan unbaa lagu sheegaa oo inkastoonay nikaax ahayn halkan unbay sii dabagalaan muqadamaat lmuqadamaat marka la leeyahay waa waxa markuu qofku hindiso guur axkaamtiisa waa inuu barto taa wuu ka hadli doonaa waxaa kale oo kamid a ah, dee inuu maalkii hayo oo maaragtay uu maalkii leeyahay muqadamaat muqadamaadkay ka mid tahay marka uu intaan horta hadafkii la gaadhin dabcan qofkii inuu dee gabadhii iska eego iyadii ay iska eegto khidba iyo doonidu sameeyo meeshii wada hadal yimaado weligii uu la xidhiidho intaasoo dham waa waxyaabo hordhaca ah oo ka horeynaya meherkii marka meherka la gaadhana waa maqsuudkii weeyi wax ku xalaaloobayeen yaradka iyo gabaadsiga iyo hadyadda iyo maxaanku idhahdaa ishorfadhiisiga iyo waan nasiiya iyo waan idi siina iyo waxaasoo dhan iyo inantii iyo inankiioo wada hadlay iyo iyagoo is-eega iyo waxaasoo dhan waa muqadamaadkii weli lama gaadhin maqsuudki dadka qaarkood baa waxay uhaystaan nasiiya iyo idinsiina iyo gabaati la kala qaatayna waxuba ku dhammaadeen oo intan wadaadku in yaroo kadabatuurahu ay tahay meheriddu maqsuudka wax ku xalaalobayaana waa caqadkaba saxeixa lagunta iyo rasmiga sharcigaa kaasaa maqsuudkiiyo waxa ka horeeya o dhan waa iska muqadamaadna marka si faniyahoo fiqiyo eh, baxsigiisa loo eego ilaa koob iyo tobanka nuqdadood baa uu noqon karaa baab waaya marka xukunkiisa waa sunne baynu dee nebigaa yihi waa sunnahaygii ka diidaa sunnahayga aniga iga mid maaha faa'iidooyinkiisa iyo sirta baabkan ku jira dee qofka cawradiisii baa dhowrsanaanay sidaynu xadiidka ku arki doono ile qofkii tabar buu leeyahy waxa u baahan yahay baahidan inuu guto marka islaamkeenu baahidan kuma caburinin oo iska haysa mu odhan oo halkaagaa la fadhi waxaa doonto cuno mana odhanin gudo oo xaaraan iyo xalaal wixii kaasoo harbaxa aggiisa ula kaxo laakiin wuxuu uhi baahida gudo dariiqo saxana u gudo xalkaa wasadkaa la keenay xikmadaha waxaa ka mid ah in ummadda lagu badiyo tanaasulka oo meeshii dad joogo ayaa diin iyo duunyaba joogtaaye dad badan in la helo oo ummadaha oo adiga arkayo maanta faraa la ysku riixaya nasabkii iyo abtirsiimadii halka ay ka soo baxayso weyn tacaawunka iyo iskaashigu ka imanayo xikmadaha waxaa ka mid ah sababtiisay ku timaadaa naxariista qur-aanku uu tilmaamayo oo haddii aanu meesha guur jirina labada qof saaxiib ku wada socdaa ma timaada naxariista ilaahay uu sheegayo wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma mawadada iyo naxariista waxa wata meherka laftiisa meherkaa qudhiisa ayaa wata oo bal ilaahay qudradiisa labadan qof intaana ismehersanin ka hor isu lixi maayaan inantaa uu iminka guursaday intaanu mehersanin ka hor hadday halkaa marayso de waa aadamaha ilaahay ayunbay bay uga midta hadday xanuunsato iyo hadday gaajooto iyo haddii wax kala dhacaan midna dee muslimka ilahay unbay uga midta laakiin mar alle markaa uu meheriyo ayuu ka jeclaanayaa waalidkiisa markaasuu walaalihii ka jeclaanayaa markaasuu labadiisa indhood ka jeclaanaya <laughs> waa wax jira wey laba nin oo xer ahaa wadaadadii soomaalida galbeedka tegey ayaa aad bay saaxiib u ahaayeen markii damuumidi guursaday habeenkii dambuu aqal galay isagoo dabeedna soo baxay ayuu kii kale la kulmo wuxuu hi war akhwaan iska waran buui akhwaan war akhwaankii dhab tahaa imikaanu helaya <laughs> ah, akhwaankii dhabta ahaa imikuu soo baxay keenii hore meelsa ku ahay marka noocaa weeyo ilaahay baa wuxu uhi wajacala baynakum mawadatan waraxma ilaa culimada qaarkood ay leeyihin mawadaduna waa ubadka raxmaduna waa naxariista ubadka ka timaada waa shay calaaqo ah oo mawadada iyo kalgacalkaasi wuxuu sii yimaadaan marka ubad jiro hadday ubadka isu dhali waayaan way soo kala boodaanuun aranahan istijaabiya adna istijaabiun bay ku dambaysa oo la kala yaaca ah. culimada qaarkood baa saa kufasira lakin naska caam ahaantiisa waxa uu tusinayaa xikmadda zawaajka ku jirta sir gaaraa ah la socota kelmadda caqadkaa waaya waxyaabaha xikmadda ku jirtaa waxa weeyaan marka caqadkan iyo dhismahan qoysku uu jiro usraddu iyo ubadku si fiican bay u barbaaraa koritaankoodaa waa yimaada laakiin haddii weladku dariiqo xalaala uu ku dhasho aabba koriyana ma helo ehel uu ku tiirsadana ma helo cid gar yeeshana ma helo gabadhuna saasoo kale udayacan waxaa ka mid a asraartiisa in mujtamacu nidaam yeesho oo m-mujtamaci waa dawlad haddana waa dawlado yaryar waxaa laga yaaba magaalada marka la eego haddii an sideed boqoloo kunoo qof ku nooshahay haddana hoosta kolka la eego mujtamaci waa qoysas waa dawlado yaryar qoys waliba dawlad gaaru sidiisa u yahay oo maamulihii iyo kii daakhiliyada haye iyo kii furuucdii iyo mid waliba tartiibti ayuu leeyahay odayguna maareeyu ka yahay islaantuna waa maareeya ku-xigeen shu-uunta daakhiligaabay wadaa midibana halka uu ku wanaagsan yahay baa loo diraya abuhu inuu intaaskii iyo dhaqaalihii soo saaro iyaduna inay ubadkii tarbiyadayso ubadkiina awoodooda waxa weeye inay waxbartaan iyaguna ay waxbartaan oo ay isu diyaariyeen halkan oo kale inay beri gaadhaan waaya dadkii taa isweydaariyey ee yidhi maya labadoodaba waa isku siman yihiin uuna ha isbarbar carabeen oo halkana ha ka wada hawlgaleen halkaa dabeddana ha u yaaceenna waalida ay ku dambeeyeen waa la arkay oo iyagiiba akhirkii ka garaabay aadaab buu leeyahay fara badan guurkuoo ay markaas tahay in uu qofku ogaado aadaabtaasoo mid islaanta laga rabo mid ninka laga rabo mid labadoodaba laga wada rabo inay ku wada socdaan waa baab aada u ballaaran mid walba xuquuq buu leeyahy mar alla markii kelmaddaasi timid ninkii xaq baa ku waajibay gabadhiina xaq sida qur-aankuba darajaadka uu tilmaamayo wey arijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu min amwaalihim waa xuquuqdii raggu ayay aayaddu tilmaamaysa lagu lahaa xaqii dumarkana faالصaalixaatu qaanitaat xaafiظaat lilgayb bima xafid allah waa xuquuqdii iyadana lagu lahaa mid waliba kaalin buu leeyahy lidaalik bay tahay nin kastoo ori leh inuu baabkan barto oo asalkeedaba qofku marka uu majaal ku jiro ama uu hawl qabanayo sharcigu wuxuu ka yidhi waa inuu yaqaano hadduu siyaasi yahay hadduu taasir yahay hadduu sawjiya nin yahay haddii uu imaam yahay masjid tukanaya nin waliba qof waliba takhasuskiisa marka takhasuskaagay soo gelaysaa maadaama aada xaas leedahay inaad adna barato iyadana barto sidoo kale markaad guursanaysana waad sii bilaabaysa ba inaad wax ka diraasayso waaya aadaabtiisa qaybo ka midana waynu ku gaadi doonaa xadiidta insha allah baabkani muhim caqad weeye waa cuquudda ayuu ka mid yahay iyo heshiisyada la galo laakiin wuu ka xasaasisan yahay heshiisyada kaleo dhan heshiiskii beeca heshiiskii kirada heshiiskii hibada heshiis kale oo dhanba uu ka duwan yahay caqadkani cuquudda kale uu ka duwan yahay ilaa laba iyo toban shay bay culimmadu tiriyaan si kooban haddaynu u dul fadaa'ilkiisa iyo masaalixdii ayaa horta dheeraada oon caqad kale laga helaynin ila dad iyo duunyaad helaysa dad iyo duunyo ayaad helaysa marka u horeeyaba oo iminka markaagan hebel baa la wadhaa hebel markaad halkan iska maraysa sukada tahay ama doobka hebel baa lagu dhaaa laakiin reer hebel laguma idhaacdo marka ay inantaa islaamka ay kugu soo biirto ayaa maxaa magaciina isu rogayaa reer hebel qoyskii reer hebel oo la martii karo wax la moodi karo oo ehm, lagu xisaabtamayo qoys baatihin markaa magacii u isbedelay waa la isguursaday iyana way soo guurtay adna waad soo guurtay markaasay isla guureen dabeedna way isla degeen ila wuu guursaday guurka macnihiisu waxa weeye iyana way soo guurtoo reerkoodii bay kasoo guurtay sida maksinkiisiibuu kasoo guuray markaasay meel isugu soo guureen way isguursadeen labadii qof halkaasay ka timi waayo kelmadda asalkeeda marka jawigii horeba uu isbedelay ehm, sidoo kale cuquudda kale oo dhami xad ma leh haddii iminka beyc uu yahay masalan tusaale haddaynu soo qaadano haddaad labaatan shay iibsanaysa iyo haddaad boqol shay iibsanaysa laguma odhanayo beeca joojiyo inta ha dhaafinin laakiin caqadkani muhiimadda uu leeyahay daraaddeed baa la afar ha dhaafinin ha ku waalaninoo hawadii uunu afar unbaa lagu ogolaya heshiis inaad saxeexdo afartaa wixii kasii dambeeya de waa welinimadii waalid ahaydee soomaalidu sheegi jireen odhanaya waa weligo dee wuxuu isagu iska guursadaa dee labaad arrinkaas nebi maxamed unbuu gaar ahaa calayhi salaatu wasalaam oo isagana weliba aanay dee in kooban isagana ahay waa waxyaabuhu cuquudda kale kaga duwanya bay ka mid tahi cuquudda kale ficil baa lagu xallin karaa laakiin kan qowl waa laga maarmaa markayn wax la kala iibsanayo yaxsul bilmucaataat hoo iyo isiib ayuu iibku noqon karaa laakiin tan waa laga maarmaan in wax lagu dhawaaqo waan kuu guuriyay waan guursaday meherkeedu waa ka waan ku aqbalay erayadan waxaa loo doonayaa raalli noqoshuhu inuu yahay mid weyn ayaa laga maarmaana markhaatigu wixii kaleba waa sunni haddii ay tahay hibadii haddii ay tahay beecii iyo waxyaabaha kaleo dhan markhaatigu waa sunni laakiin halkan markhaatigu waa waajib ilaa arrinka la gelaya aada iyo aad u xasaasiyeen cuquudda kale oo dhan iyo heshiisyada kale gabadhu keligeed bay geli kartaa keligeed bay wax kiraysan kartaa keligeed bay waxiibsan kartaa caqadkan xasaasiyadda uu leeyahay daraaddeed iyo muhimadda weli mid la yidhahdaa loogu dhiibay iyada waa masiir weyn marka weligaasi waxa uu yahay waa muraaqib oo iyada la tashibu wuxuu yahay kii mustashaarka u ahaayo waa yoolbaar buu yahay waxbuu ka tijaabinayaayo halkii uu dibudejin baa ku samaynaya xil wareejinta ku samayn lahaa inay u qalantiiyo in kale iyo inuu iska haysto ila isagay dul saalaayeen labadaasu weligu ka qiyaasaya dumarkuna way ku yaro kakan yihiin guur iyo arrimihiis sidaa darteed haddii guur lala soo qaado iyada caatifad baa qabanaysa caatifadaasina waxa ay dabooli kartaa inay wax iska qiyaastaba oo dee midbaa waraada isu soo heeriyeyn karaa oo dhar cusub usoo gashan karaa markaasay iska qiyaasi kari waayeysaa goordhowto dhowto ayuunbay odhanaysaa ama waxaan moodayaba uu noqon kari waay ama isagaaba odhanaya beenina waxa weeye sii oreynu xaggaa kaga nimi hunina waa saad iminka arkayso ila wuu cawaraya marka weliga waxaasoo dham ayuu ka qiyaasayaa inantaa iyadaa ehm, waxaa ka mid ah cuquudda kale ama masel maalka iyo wixii lamid a ah, hadduu weligu iibinayo bilmitli buu ku iibinayaa laakiin tan waxbuu tasarufaat buu ku leeyahay heshiisyadaa waxaynu soo maraynay hore inuu qofku khiyaar leeyahay laakiin caqadka khiyaar ma leh caqadkan khiyaaru iyo khiyaarulmajlis iyo waxaasi ma jiro isaga waa inuu sidaa ku fulaa waaya taajiil baa la ogolaaday xagga meerka aan wakti lahayn kuwa kale laakiin lama ogolaanin caqad kasta oo faasida wuu iska dhammaadaa un laakiin caqadkani hadduu faasid yahay tafriiq baa lagama maarmaana ah. masalan caqadkani wuu buray waa in qaadigu waraaq sameeyaa ku kala kaxeeya laakiin kala taga un ma jirto ila dib baa lasga qabsanaya marka baabkani baxsigaasuu leeyahay oo aada iyo aad buu u ballaadhan yahay intaa haddaynu muqadam ahaan ku dhaafno wacan cabdilaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala lana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed waxa uhi yaa macshara shabaab waad ururkii dhallinyaradow man istaaaca minkum ka idinka midaha kara albaaata galmo ama albaaata kharashka guurka falyatasawaj ha guursado ninka wax heli karayo fainahu kaasi aqadu lilbashar isaga sidaasaa indhaha u wanaagsan oo indhaha saasaa u fiican oo indhuhu hakinaya wa axsanu lilfawd cawradana sidaasaa u wanaagsan oo ceeb ku dhici mayso waman lam yastaic qofka aan guurkii karin ee aan dhaqaalahaynin facalayhi bisawm waxa ku waajiba in uu soomo fainahu soomkaasi lahu qofkan wijaa-un dhufaan buu u yahay oo hamadii shidaysay buu ka jabinayaa dabeedna xaalad caadii ku noolaanaya ajrina wuu helayaa kii soonka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi dhallinyaradiibuu u yeedhay waxa uu leeya or qofkii guursan kara ee kharashka helaya baadaasina waxa weeye waa meherka iyo masruufka laakiin waxaan faraha badana dadkeenna lagu xidho ee gabaasigii iyo yaradkii iyo kharashkan gurigee faraha badan iyo iyo dee waxay quudanayso intaasunbaa muhiima ha guursado bishaadii way laabmaysa oo intay meel kale sii eegi lahay dee qofkani uu asturan yahay wixii uu la sii eegi lahaa baa ka haday farjigana saasaa wanaagsan farjigan maanta aada arkaysae caalamku uu sheegayo inuu waasho oo cudurro iyo balaaya ay ka soo muuqdeen ee ceebaha ku dhacay taasi way asturaysa way asturaysa hadduu qofku keli kari waayo yuu kiniina cuni yuu saaxiib iyo meel xun u kici yuu dariiqooyin kale oo laablaaba samaynin laakiin soomka iska laasimo soomka macnaheedu waxa wey qofkan waxa dhibaya waxa keenaya cunada badan laakiin marka uu soomkii laasimo way iska yaraanaysaa arrintaas wijaagu waa dhufaanka laakiin imika waxaa looga jeedaa hamadii buu ka yaraynaya hamadii buu ka yaraynayaa markaa wax isaga dhibaaba ma jirana fainahu lahu wijaa waxa markaa mustafaadaadka xadiidka aynu eegno inuu qofkii xaaraan ka dhowrsoonaadaaba horta waajiba siyaabaha islaamku u xalliyeyna guurkaa ka mida ah. guurka ayuu kaga hortegay istidaacada la sheegayana waa taa aynu soo aragnay aragnaynu soo fasirnay sababta uu ula hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada ee odayaasha uu ula hadli waayey dee isku tabar maah isku awood maah qof maanta lixdan jira iyo mid labaatan jirin faadka noocana iyo dareenkani dee isku si maah sidaa darteed ba hadday dambaabaanna sharcigu xeer ciqaabeedkooda midna in la dhengadeeyaabuu ka dhigay midna in dhagax lagu dilo ishu had iyo jeer kolka arrin culayskani qofka saaran yahay meelahaasay u baydhbaydhi kartaa markuu se ka fududaado way iska dhib yaraanaysa qaala shaykhu lislaam man laa maala lahu hal yustaxabu lahu an yaqtarib fiihi nisaac qofkii miyuu amahanaya mise ma amahanayo dee amahada lafteeda hadduu ku helayo lagu daynayo muddo ha iskaga guursaday aimada qaarkood qawaca nicmooyinka ilaahay addoommaha uu siiyo ayuu ka mid yahay guurku sidaa darteed buu qur-aanka ugu mano sheeg waa naxariis ilaahay oo siday kiristanka yidhaahdaan iyo madaahiba nasraaniya ninkuna yuu gabadh guursanin gabadhuna yay nin guursanin ee aada ha saahideen oo qofkii saahid ha noqdo taas waa qalad manay saahidina ceebay ku dhacaan oo waxaa iska macruufa boobkiibaa qof yar liwaad ku sameeyey bayna idaacadaha ka maqalaa waa boobkii yidhi anuu guursan maayo xumaantaa iyo faaxishkaas ayuu ku dhacay ilaa yidhahdeen kaniisadda laga eryo maadaamuu ceebtaa sameeyey waa madaahibtaa munxarifka ahaynu arkayno waxaa laga faa'iidaysanayaa meherku inuu waajib yahay waayo shardi buu nebigu ka dhigay qofku inuu meherka heli karayo gabadhuna waa inaanay meherka badinin waxaad halkaa ka arkaysaa oo kale wujuubu dar'i alakhbaar wixii khatarah khatar ah islaamku kama daba taga uu ka hor tagaa balaayadu daama la qabtay leedahay baa layidhi hadday kugu muruxsato daba la qabto male marka islaamku uu ka hortegaya intanay leeyihiin idska dawo ha laga cuncuna bay idhahdeen kharashka u badan iminka idska wuxuu ku baxayaa ah, bahalkanu ku baxaya condom ha la gashado oo sidaa ha la iskaga ilaaliyo qulunka hana la walaaqdo ayay idhaahdeen hana la iska ilaaliyo bal aduu ka war nin wasakh intuu bud qaaday halkan agtiisa la dhacayo mara cadna gashan oodhiyuu igu duulduulin arrin aad iyo aada u yaa badan wey marka islaamku baabkaa wuu xidhay wasakhdaas waa wasakh la ag mari maayo halkaasaa lagu joojinaya waxaad halkan ka arkaysaa oo kale <clears throat> in had iyo jeer istishaarada ay aada u habboonta oo qofkii wax kuu tari karaya in lala tashado ay وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه إلهي بكم هدق يوى مالك وقال وحر لكني أصوم أنا أصلي أنبو أن تكنيا وأنام وانصحنيا وأصوم وانا ثوميا وأفطر وانا اسكأفريا وأتزوج النساء تمر كان كرسنيا فمن رغب عن سنتي قفك سنها يقنعه فليس مني أنا walaakini ereyga laakini xarfu istidraak baa la idhaha marka mustadrak iyo mustadraku bihi waa inay jiraan laba shay oo la isku xidhaya marka xadiidku xadiid dheer buu ahaa sababtiisuna waxay saddex asxaabi ayaa u yimi xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam camaladii nebigay waraysanayaan wa kaanahum taqaaluuha kolkii loo sheegay nebigu siduu u camal falu u cibaadaysto waxay idhahdeen dawar ma badna ma badna camaladaasi laakiin dee inaga way isqanciyeen haddana dib bay isu qanciyeen shaki la'aan markaasay yidhahdeen innaga iyo isagu dee isku mid mayno isagu waa bilaa dembi kii hore iyo kii dambe waa laga dhaafay inaguna sibaynu u dhoolannahay marka waa inaynu badinaa badinaa badinaa midi wuxu uhi anigu weligay soon wadaya midina wuxu uhi salaatuleyl baan isugu bixinaya midina wuxuu uhi geedka dumar laydhaa baan iska daynayaaba nebigu u yeedho wuxuu arkay de inay ku jiraan xoogaa xadgudub iyo ahlulkitaabi laa takluu fii diinikum ina shuqlu wiimi buu arkado kolkaas miyaa caynkaa iyo caynkaa la igu odhan maya waa arrintaasi way naga timid oo waa annagaa sidaa nidhi markaasuu nebigu i sidaa ha odhanina sidaa ha odhanina kari kari maysid markuu tii u diiday ayuu tilmaamay ta isagu uu sameeyun inay ku daydaan laakiin niidu halkaasay ku xidhanta war anigu waan tukanaya habeenkii qayb ka mida ah. wa anaamu habeenka qayb ka midana ah, waan seexanaya wa asuumu waufdir maalmaha qaarkood sunnaan soomaya maalmaha qaarkoodna waan iska cunaya waa ah, saasaa waktigayga uqaybinaya dumarkana waan iska guursanaya dumarkana waan guursanaya haddaba sunadaydu waa kaase qofka naca sunadayda iga mid maaha faman ragiba can sunatii falaysa mini ragiba markay fii ka daba timaadana waa jacayl markay cani ka daba timaadana waa nacayshiyo noqotaa falaysa minii min diinii wahadyi kaasi sunadaydii mahayo sunadaydii uu ka baydhay sunada nebi maxamed wax ka wanaagsanina ma jiro wuxuu xadiidkani faa in inagoo mustafaadaadka arki doona guurku uu sunnadii ambiyada yahay waaya waxaa kaluu nebigu raaciyey anigaana ilaahay idinku cabsi badan anaana idinku aqaana haddana sidaasaan u camal falaya marka shareecadeennu waxa ay ku binaysan tahay dabacsanaan iyo qofka bani aadamkii waxa uu kari karayo waxaanu kari laba saarin sidoo kale wixii dayibaad iyo raaxo ah qofka looma diidin dee waa loo ogolyo waa loo jideeyey raaxada ee inaanu dhaafinin wey oo qof naftii raaxaday u baahan tahay sii waxay doonayso o dhanna ha wada siinin ilaa xaaraantii baa ku jirte xalaashana ha ka xidhin xaaraantana ha gaadhsiinin xadka dhexe raac wax wixii khayri kudayashada nebigu ku sugan yahay calayhi salaatu wasalaam waa nooc bidco ah ayay noqon doontaa haddii qofku uu sunnada nebiga khilaafo wuxuu isku adadkeeyo bidcadaasay soo gelaysa khariisadan iyo baahidan qofka haysa ee lamaanihii ka kale inuu guto haysa iyaduna dariiqadaa wanaagsan in loo jaheeyo wey alicraab can alahli waalwlaad laysa mima yuxibuhu allahu warasuuluh walaysa huwa min diin ilambiyaai warusul inaad dadkii iyo dunyadii iyo ooli iyo ubad nacdo arinkaasi arin wanaagsan ma aha walaqad arsalnaa rusulana bilbayinaat walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja waduriya waduriya nebi maxamed oo hortaa rasul baanu soo dirnayoo waxaanu u yeelnay ooriyo iyo ubad oori iyo ubad bay lahaayeen macnaha dee maaha malag iyo jine waa bashar wuxuu bashar leeyahna rasuulku wuu leeyahy waase bashar wanaagsan oo dhowrsoon marka saasuu xadiidku tilmaamayaa in guurku uu sunnadii ambiyada ka mid yahay marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya mar haddaad sunno oogeyso inuu arrin diiniya yahay guurki maaha say yidhahdaan arrin ijtimaaci iyo bulshada ah waa arrin bulsho yidhahaan laakiin waa arrin diiniya weeye tale qofku ilaahay oori wanaagsan siiyo man man acطaahu اllahu aw zawaja calaa ah, macna axadiid bizawjati saalixa faqad caanahu اllahu bishadri diini falyataqi اllaha fii shadri اaakhar calaa macna xadiid qofka oori wanaagsan ilaahay u siiyo diintiisa barhkeed buu ka saacideeyey barka kale un ilaahay ha kaga cabsado waa diin baaba lagu sheegay sunadii ambiyada lagu sheegay marka qofku waxyaabaha ahdaaftay ka mid tahay inuu walad wanaagsan helo inuu hamadiisa guto iyo inuu ajri helo iyo inuu sunadii rususha dabiqo ila waa sunihii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan baa ku jiro faa'iidooyin وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم صxaabigaasi wuxuu hi نبgu wuxuu ahaa يأmuruna wuxuu nafri jiray بالbاءةi guurka ila waa si aynu kolkii hore soo nihi man istaطaaca minkum اlbاءة marka halkanina bilbاء guurka Ehm, jimaac inaanu samayno galmo xalaalana ku samayno ayuu nafarayey guursada buu odhanaya bilbaa wayanhaa wuxuu diidaya can itabatuli inaanu ka saahidno guurka tabatul inaanu ka go'no oonu inaanu calaf go'no waxa guurka la ydhaha inaanu ka calaf go'no wey calafkaasee u yaqaanaane nahyan shadiidan diidmo adag ayuu diidayay waar guurka hadaynine guursada buu odhanayay wayaquulu wuxuu weliba odhanayay rasuulku sala allahu calayh wasalam tasawajuu guursada alwaluud alwaduud alwaluud islaanta dhalmada badan alwaduuda ee kalgacalka badane raalliyada ah fa innii anugu mukaatirun bikum waxaan idinku faanayaa alambiyaa nebiyaasha kale yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha waa la isu buntirsanaya oo waa la isu faradhiganaya waa faradhigasho wanaagsane maalintaasi aan dad badan ula iman karo ummad badan oon ambiyada ugu faano ka ugu atbaaciyo ummad badan aan noqdo faraha badiya waay xadiidkaana nebigu saas wuxuu nafalayay guurka iyo baaba tabatulkuu noo diibay tabatulku waa taqaطuca alqaطc wey alqaطc watabtl ilayhi tabtiila ilaahay u go oo cid kalaha ku xidhmin go'itaan marka inaanu guur iskaga go'no oonu ka calaf go'no guur ayuu noo diidaya inaanu calafka yaga qaadanana wuu nafaraya xadiidkaas saasuu tilmaamay qofka la guursanayana tar ummadda ka siiyayo meeshii ahdaafta u weyn bay ka mid tahay taranku waa qof tarmayso tahay qof jecel ninkiina waa inay saasuu xadiidku tilmaamay xikmadda loo doonayo tarankana uu xusayo qiyaamaha nebiba nebiga uu ka dad badan yahay ayuu dee kasii fadli badan yahay ayuu kasii fadli badanaya saasuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam maa yu'khadu min alxadiid xadiidka waxyaabaaynu ka faaidaysanayno guurkuu nabigu faray calayhi salaatu wasalaam masaalixda faraha badana ku jirta daraaddeed tabatulkana waa diiday iyo in guur la iska daayo waa xaaraan qofkii oo kari karaya hadduu guursan waayo dhibka ku jira daraaddii baa loo diiday nimankii tabatula ee nasaarada ahaa ee raggooda iyo naagahooda yidhi guur baanu iska daynay xaaraan bay ku dhaceen waa arrin aada u khatar badan wey iminka rag badanoo iska lacag leh oo iska labanoo halkeennan iska shaqaysta balaayaas lagama dhowre ayaa xaasaskoodiina dabadda iska jiraa isaguna halkanuu iska jiraa ama majaal siyaasadeed iyo maamul ha ku jiro ama mid tijaaradeedba ha ku jiro ama waxbaba ma guursanayaba lacagna uu iska le waanu iska ladan yahay e qofkiina ilaahay waa abuurahab waa qof hamad la dee markaasuu odhanayaa inan baa ii shaqaynaysa ama xabashiyaad ama xabad kala un dharkay maydhaa way kaaweynaysaa biilkay noo qaadaa dharigay noo karisaa wuxuuna arrintaasi ay ku dambaynaysaa ama tiibuu uureeyey meesha joogtay ama aids baa dile hebel ayuun baad arkaysa ninkii isaga ahaa ee noocan ahaa cayaantaba kamid aha loo han weynaa cudurkan kaga shubanka kaga sii daayay ids buu ahaa xabashiyad buu biishanaya ko ama tiibaaba jaariyadiibaaba uraysatayba oo naagtiisi afadiisiina way islaayeeno dee katan wax ka daya agtayda joogi maayo ayay iyaduna timid subxaan allah arrin aada u khatar badan wey ma suuragalaha qofkani de haddii caafimaadkiisu waxu dhiman yihin oo hameed aanu lahayn waa halkeeda laakiin inuu de adduunkiina haystuu iska ladan yahay oo uu oori la aado waa arrin aada u khatar badan wey kaa in laga firsado wey inta badanna qofku waa inuu ku xisaabtamaa xaaskiisa inuu meel la joogo ama dabad ha ahaate ama gudaha ahaato cumar ibn khaaab radia allahu canhu wuxuu samayn jiray cid kala daayo oo ciidamada jaysh alislaami ayuu ka soo fasixi jiray front lineka u horeeya iyada oo la isku dhilayo nimanka bariga jooga ama reer yurub la dagaalamayo ayuu ciidanka isweydaarin jiro afar bilood askariga afadiisa ka maqnaadaaba u iman jir guutadaas isweydaarkaasi ku soconay si dumarkooda u asturnaadan marka iyadina yurub bay joogaysa anigiina hargeysaan joogaya haadaa maa yamshi arrinkaasi ma soco sidoo kale iyada laftigeedi baa laga yaaba qofki inuu fitno sabab ugu noqdo fitno inuu sabab ugu noqdo nicmooyinka ilaahay bay ka mid tahay inuu ninka iyo qoyskiisu wada joogo ay wada joogaan waxaas calaf kastaba ha qabeeneen in lacag badan la helaa muhiim aha inay labada qof wada joogaanoo ninku afadiisa iyo caruurtiisa ula noolaado nicmooyinku nebigu ku tiriyey man asbaxa aamina fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yawmi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiriha man asbaxa aamina fii sirbi qofka nabadgelyo haysta isagoo qoyskiisa la nool buu nabigu leeyahy man asbaxa aamina fii sirbi isagoo qoyskiisii la nool buu nabadgelyana iska haystaayo furinkiisa yarna wuu iska haysta cindahu quutu yawmi quudun baa la sheegay bahal badanoo rotaysan lama sheegin kaa waxaabaad moodaa in adduunyadii loo soo fururiyo bilyaneerka bilyaneerka kaasuu ku sheegay bilyaneerka ugu heerkaa gaaday waaba ninkaas rooradiisii ubadkiisii reerkiisii wadankiisii nabadgelyadiisii qaxwihiisii intaasuu sina way u dhat iyaguna waxay leeyihin gaadsii ma ingiriiska ma halka baasaboorka weyn iyo lacagta weyn ee istraliiniga ah. ilaa aan kaa gaadho miyir ma jiro masay soo waalanaysa dabe marka almuhim waxaynu uga jeednaa oo inoo geeyey taa uu nabigu ha calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha tabatulka tabatulka tabatulka ninkii fayoobina gabadh kama maarmayo gabadha fayoobina nin kama maarmayso dhalinyaradan ha la isu guuriyo kuwa isqabaanaha iska ag dhawaadeen meenay sax ahayn sidaas <laughs> haddii taa la diido waa ma waxaa la arkayaa maa laa yuxmadu cuqbaahu qaala tacaala cala nasaara guluwa fi lcibaada nimankii nasaarada ahaaba ilahay uu ka warramo wuxu uhi warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaha calayhim ila btigaa ridwaan illaah fama racawha xaqa ricaayatiha suufinimay iska dhambasheen waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen oo waxay idhahdeen afwooyinkaanu iska daynaynaa dumarkiina waxay rag baanu iska daynaynaa diin maaha taas taasi maaha lama yidhaahdo diin waxaa halkan aynu ka faa'idaysanaynaa gabadha marka la guursanayo ahdaafta ka mid tahay dee in taran jiro ujeeddooyinka labada qof ay isu guursanayaan ee ugu muhiimsan buu ka mid yahay in ubad soo baxa meesha waayo nebigu wuxuu tilmaamay walad saalix waladun saalixun yadcuu lahu waladkii saalix halka ka soo baxaya waa taranka marka hadduu ninkii ka dhali waayo iyadii ama iyadii ay u dhali weydo dee meeshii in dib ugu noqosho waa jiri kartaa labadii qof inay dib arrinkii ugu noqdaan cumar buu ahaa baan filaya ki yihi imra'atun laa talid xasiirun minha khayr islaan aan dhalaynin cawl lagu jiifsadaa dhaantin maqaaladaa cumar baa lahaabaa waaya bala waxyaabaha in badan kala taga sababa cillona wuu yeelan karaa macquulna wuu noqon karaa marka inay ummadda islaamku fara badan yeelato ayaa xadiidku markaa tilmaamaya ummaddu ay barato waaya marka dee gabadhan haddii ay tahay ha la guursado gabadh dhalay waxaa halkaa ka muuqanaya in hidaraacu jiro hidaraacu soomaalidii hore hidaraaca way ku xisaabtami jireen reer hebel gabadh bay ka guursanayaan ama qoyska dabeedna inantii waxay noqonaysaa inan raalliyaaho wanaagsan oo ninkeeda jecel oo ehelkeeda jecel oo ubadkeeda jecel waxay odhanaya wallahi qoyskaa laga maarmi maayo xigsiisankiina waa laga qaadanayaa mar labaadna waa lala xidhiiraya mar saddexaadna lala xidhiiraya way dumar wanaagsan yihin reer lama ohan jiri waluudkuna waa sidoo kale oo dee haddii la tijaabiyey hore qaar badan u dhashay carmal tahayna dee ka guursanayaa taasuu ku geli oo siday ka hore ugu dhashay dee adnaha kuu dhashaba odhan waa tan tarmayse haddii aan hore loo tijaabina inan tahayna dee wuxuu u eegi doonaa usrada qoyskeeda ayuu eegayo haddii ay dee dad dumar badan oo toban toban abu casharo midhan hadday yihiin halkaasuu ka raag raaci doonaa oo uu hidaraacayo ila way iska dhacdaa dadka qaarkood baa mar uun dhala laba dhala ama afartii sanaba mar dhala iyagoon wax sababa samaynin oo camaliyado kale samaynin dadka qaarkoodna way badiyaan marka halkaa laftigeeda in wax laga tixraaci karo hidaraacu jiro ayaa xadiidka rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam waaya waxaa kaleynu ka arkaynaa wixii khayr ah in loo degdego daliilu calى ana almusaaracata ilى ficli اlkhayri watasaabuq ilayhi watanaafusi fiih la yucadu min alriyaءi اlmadmuum maadaama alcabdu yaqshudu wajha allahi tacala wadaari اlaakhira qofku camalkan uu samaynayo kol hadduu ilaahay dartii ula jeedo hadduu dhaqsada dhib ma jiro Ehm, i xadii xabs culamaa ducaas dadku inay markaa guurka badiyaan midii baa la badinayaa labadii baa la badinayaa ilaa afartii baa la badinaya kii ka xanaaqaya kii ku istiraaxayada intaba waa laga dhigaya leanna waktigan akhiiran waxa iska badan rag geedkii rag la odhan jiray wixii xilkasaa u yaryahay oo intiisii badnayd iyadoon duruufina iska jirto duruuf dhaqaalana iyadoo iska jirto ayaa haddana duruufa iyagu isku abuureen baa jirta oo balwadii iyo jaadkii oo isaguna dhaqaalihiina yaraynaya hamadiina yaraynaya hamadiina wuu yaraynaya dhaqaalihiina wuu yaraynaya marka aqlabiyad badan dee ummadda inta cunto cuntiiyo intaan cunin waxa badan inta cunto marka qoyskii jirayna wuu burburinaya kii guursan lahaana wuu ka joojinaya ila qarashkiisiina wuu badan yahay itaalkiisiina waa waa liita oo hawlgab ku dhawaaday marka nisbadii ama bersantii mujtamaca qoys yeelan baa yaraaday sidaa darteed waxaa laga maarmaan noqonaya iyadoo la og yahayna dumarkiina inay kasii badan yihiin raggii marka in tacadudku bato oo maaragtay dumarkii si aanay dee dhibaato u imanin ayaa aada iyo aada muhiim u ah muhiim u ah qofkii istidaacana karaya waxaa halkan uu sheekhu ku xusayaa nubdatun nubdatun can taxdiidi nasl ah, in labadaa qaraar midna hayatu kibaar culamaa ka baxay midna raabidat alcaalam alislaami almujamac alfiqhi alislaami oo raacsan raabidada qaraaradaa ka baxay waxay ka hadlayaan waxaan la yidhaahdo taranka ama dhalmo joojinta iyo dhalmo nidaaminta marka dhalma joojintii markaynu soo ururino inahaa ilaa afar bog buu kaga hadlayaaye waxa ay noqon kartaa waxaynu kusoo ururinaynaa nuxurku yahay haddii gabadhii ama oridii hooyadii dhalaysay dhibaata ay ku dhacdo oo marar badan lagu qalo oo dabeedna go-aanu dhakhtarkii aaminka ahaa ee looga qaateenkahaa soo saaro u yidhaahdo haddii mar dambe ay dhasho way dhimanaysa haddii mar dambe ay dhasho khatar bay gelaysa ayuu leeyahay taasoo kale in dhalmada laga joojin karo ayay xusaan way xusayaan taa hadii dhib imanayo laakiin haddii aan wax sababihi eh, aanay jirin qofkii dhalmadii lagama joojinayo adigu tan waxaa jira tacqiim iyo tandiim tacqiimka waa laisla waafaqsan yahay tacqiimka waxa wey in dhalmadii laga jaro oo xididkiiba laga jaraba eh, laga joojiyaba dhalmadii taasi waa xaaraan weeye marka qura xalaal noqon kartaana waa marka qofka weyne khatar galayso inkastoo ku-xisaabtankeeda ay leedahayoo dee waaqicana in aada loola socdo ay tahay waktiyadan dambe gabadha inay ka dhaliyaan waxa uga dhib yaraatay inay ku qalaan oo waxay kuleeyihin ka dhalintan khatar baabay leedahay docdan laga jeexayaaba ka dhib yar bay kuleeyihin waxa ugu yaro hoos jirta afar jeer marka sidaa docda laga dhaliyo ee ilmihii docda laga soo saaro in dhalmadii joogsanaysaa meesha ugu yaro jirta oo intaasaa ugu lifaaqan dadkii bay ku qancin karaya qofkiioo lagaba yaabo inuu xaggan ka dhali karayo ayay leeyihin ducaashada ayaa waxba ku baktiyaya ilmu ama iyadaa khatar gelaysa sidaa darteed xaggan umaynu ka siibaynaa oo ka dhigla marka saddex jeer afar jeer kolku gaadhana marmarsiyaa loo helaya ka joojidi marka ilaa tan kale ay suuroobi weydo oo la tijaabiyeyna dhali weyday kudhigeedan ahayn docda in loo bayro dariiqii ilahay uma sabiila yasara ilaahay waddadan aan u sahlay buui marka waddadii ayse soo taagta mooyaane gabadhiioo judhi ay foosha bilowdayba dhinaca loo bayday iyaduna waa arrin u baahan in maaragtay lagu xisaabtamo runtii laga fikiro taasi waa taa xagga tandiimka culimada qaarkood way ka hadlaan oo in la yar kala fogeyn karo oo laakiin dariiqada lagu kala fogeynaya waa dariiqo ehm, dee waxna anfacay oo aanay gabadhii ku ureysanayn dhibaatana aan lahayn tu labadaa wadale boqol kiiba boqol laba hayo bay leeyihin hadday tahay caslinta iyo haddii ay tahay oo dee aanay iyada maaragtay iska rimi karto iyo haddii ay tahay ehm, irbadii iyo kii kale maxay ahayd kiniinkii kuwaasina waxay keenaan cudurada ay keenayaan keenayaanba aada u badan dabar furankaa ka dhasha madax wareer fara badanoo qofkiiu neerfis noqdo hormoonadii iyo habkii jidhku uu shaqaynaya isbedela mar hadday irbada iyo noqoto eh, iyo kiniinka dhakhaatiirtusay ka wada markhaati furayaan dhibkooda aada u badan ilaa xidhidda ayay tilmaamayaan in iyada qudhigeeda kansal uu ku dhaco riximka muddada badane halka ay ku xidhan yihiin saa awgeed waxyaabaha ugu fiican bay kamid tahay qofkii ilaahay u sahlay naasku u irmaanaanayo ee ubad saa jaqi karaya inaan laga gurinin inta caano wanaagsan ay leedahay ilmuu jaqayo waxba uraysan mayse taa in loo daayo oo la tixgeliyo marka tandiimku taasibaa ah maaragtay iyada inahaasibaa la socda waayo mid kale oo halkan wuxuu kaga hadlayaa aanin ina khusayninoo talqiixa waxaa la yidhaha talqiix gabadhii oo dhali weyday ama wax ka sii noqdeen habkii ay u qaadan lahayd oo dabeetana melidii gabadha iyo tii ninka iyo intoo la isku farsameeyo sidaa rixinkeeda lagu geeyo iyadana mar unbay xalaal noqon karaysa ko waa marka loo baahdo sidii caadiga ahayd ahaydee gabadhani awrimi lahayd ay wax kasii noqdaan iyo talabaad oo ah ninkan iyo gabadhan nudfadooda iyo biyahooda la ysku darayaa inay isu xalaal yihiin oo laba qof oo caqad isu hayo ay yihiin waxa ay ku sataxaynayaan xataa haddii labadii gabdhoodoo wada qabay labadiisii xaaf ayay midi qabsan weyday markaa nudfadiisii baa la qaaday oo tee kale ayaa markaa intoo tii dhali weyday lagu farsameeyey buwaydadeedii ayaa tii kale ay tihi waan ku caawinayaa inaan intaa maaragta u sameeyo <laughs> waa tanuu shaarixu ka hadlaya shaarixa waxaa sheegaya islaamtan iyadaa way la qabsan weyday markaas biyihii ninka ayaa la qaaday iyo xaaskiisa dhakhaatiirtii isku farsameeyey tii kale ee lala qabaybay markaa ayaa riximka loo dhigay sidii bay ku dhashay ilmihii oo waxay ka saaciday tan iyadaa maadaama riximkeedii howlgab noqday inay iyadu uurka ugu hayso marka ilmaha isaga ah iyo waxaa la isku wadwaday waa dad isqaba un waa dad isqabo oo isu xalaala sharcigu isu xalaaleeyey oo inuu tan la kulmo iyo tan la kulmo dee labaduba xalaal bay soo hayn bay leeyiin fuqahadu qaraarkan ka baxay majmaca ilmihiina taan aabbihiina waa aabbihii taa biyaha laga soo qaadayna waa hooyadii tan kale uurkeeda uu ku koraye ee sidii quraarada u noqotayna iyaduna waxa weeye murdicadoo kale tii jaqsiisoo kale ayay lamid tahay macnaa labadiiba hooye unbay u yihin kaasina aabbu u waxa si aan banaanayn waxaan dee gaaladu ay sameeyaan biyihii in sida dhiigoo kale kayd lagu sameeyo dabeetana meeshii la doonayo loola kao qofkii la doonayo lagu waxeeyo lagu duro taasaa iyadu xaaraana xataa waxa xaaraana iyada isagii in nudfadii laga reebo candhuuftii in isagii laga reebo intuu geeriyooday kadib in iyadii lagu isticmaalo gabadhiisa sababta xaaraantinimayse waa maxay dee m miyuu qabaa dee u allaystee u allaystee mar hadduu dhintay dee mawdkanaa jaray meherkii guurkii iyo xalaaltinimadii iyo meherkii maxaa jaray mawdki oo furqaa timid oo afadiisii ma aha iyaduna waa reere adduunyo isaguna waa reere aakhiro marka nudfadiisii lahayo waktigaa iyada laguma isticmaali karo ilaan oridiisii ma ahe marka inaha uu ka hadlayo markaynu soo ururino saddexdaa masalaa banaan ilaa toddobada masalo tirinaya inta kalena waa xaraam wey waaya ilaa wixii xaqa iyo mushkilaadka waaqi waxyaabaha waaqiciga casriga uu soo kordhiyo wixii sharciguu ka ogol yahay iyo wixii uu ka diidan yahay baa culimadu ay wax ka taataabanayaan ila waxyaaba maaragtay cilmiga dibiga iyo sayniska horumar uu soo kordhiyey wey marka wixii ka xalaala maslaxadina ku jirta in lala jaan qaado wey wixii xaraamana la joojiyo wallahu subxaana wa aclam